khalabatulmufaaqir la kulmina waa noo soo socotaa sideed shardiyuu leeyahay waa la fadxiyaa cayntaas haddii sideedda shardi la helo su-aasha afraadoo inta lagu bartaa waxay tahay ida اجtamaca fi اlficli اlmudaaric xarfu اlxalqi wa khalabat اlmufaakir ayuhumaa yuqadam labadooda yaa la hormarinaa oo amase yaa la xaq siinaa yaa la xaq siinaa su-aasha afraad waxay tahay ida اجtamaca fi اlmudaaric xarfu اlxalqi wa khalabat اlmufaakir ayuhumaa axaqu labadooda yaa xaqnimo badan oo la camal siinaa ama yaa la hormarinaa afartaas su'aalood aabeydkan looga hadli jiray su'aasha koowaad waxay tahay maa huwa xarfulxalqi waxayna tahay jawaabtu sharxan arkaynaahe alhamsatu walhaa waalcaynu walxaa waalghaynu walkhaa su'aasha labaadna waxay tahay ayna maxallu xarfi lxalqi maxalka uu degaa waa halkee matnigaa noo sheega wuxuu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 had wax lagu caanbixi badan yihi hadda fiiri rajaca maxaa leedahay rajaca maxaa uga jira laamta xarfulxaqi soo maahan yarjacu dhihmed yarjacu miyaad weliga aragti ma arkaydid xataa yarjica ilayna muusa soo maahan waxaa leedahay yarjicu waa shuuratlkasra aad leedahay shuuratulkasra aad leedahay ow damin ama aan lagu caanbixin dama aan lagu caanbixin sida dakhala oo kale dakhala cayntaxaa uga jira xarfulxalqi oo kha ah dakhala yadkhulu aad leedahay dakhala yadkhulu waxaa leedahay qacada qacada yaqcudu fiiri qacada yaqcudu hmm.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 noqon karo wa qaaluu waxay yidhaahdeen rajaxad dinaaru dinaarkii ayaa miisaan badnaaday yarjaxu waa miisaan badnaana wayarjixu waa miisaan badnaana wayarjuxu waa miisaan badnaana saddexda baa ku yimi wanabaca almaau biyihiyaa burqaday meelaa ilbiyaad ka soo butaaceen oo ka soo boodeen wanabacal maau biyihiiya burqaday yanbacu waa burqana wayanbicu waa burqana wayanbucu waa burqana mualaثan xaalu yahay saddex xaraka mid loo yeelay wallah subxana wa tacala aclam wsala اllah wslm wbaarak calى nabiyina mxamed